bismi اllah الرحman الرaxيim alxamdu لlah rb العaalamiin wslى اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii الradd عlى الjahmiya والزanadiqa liimaami ahli الsunة أxmed ibn xambal عalayh raxmat اllah darsigii inoogu dambeeyey iyo duruustii u dambaysay wuxuu imaamku kaga hadlay mabda'a caqadiga ah ee qur-aanka iyo sunnaduba sheegeen ahlu sunnuhuna isku raaceen kaasoo ah ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aankiisu inuu yahay hadalkiisa makhluuqna uusan ahayn masaladaasuu ku dheeraaday shubahaadkoodii aayadahay sida khaldan u deliishadeen qolyaha qaba inuu qur-aanku makhluuq yahay ayuu muddo inoo soo waday imaamku darsigeenna saaka wuxuu ka bilaabayaa mas'alo kale oo iyadana ka mida masaa-isha ay ku kala tageen ahlu sunnaha iyo firaqda lunsan ay isku khilaafeen oo ay ku kala tageen masaladaana waa masalada la yidhaahdo ilaahay tabaaraka wa tacaala araggiisa aakharo lagu arkayo iyo daawashadiisa ay mu'miniintu daawan doonaan masaladaasuu gudagalay waxay ka mid tahay masaa uu la yimid ninka la yidhaahdo jahm bnu safwaan jacdi buu ka dhaxlay jacdi bnu dirham muctasiladaa ka qaadatay oo arrintaa iyaguna inkiray muctasiladana firaqda ku ta'aurtay baa iyagana ka sii qaatay wuxuu imaamku yidhi marka bayaanu ma jaxadat اljahmiyatu min qowli اllahi subxaanه ayuu masaladaasi baab u yahay wey kaga hadlaya tabiibkaas wuxuu imaamku yidhi wujuuhun wejiyaal aayaddii qur-aanka ahayd buu ku bilaabay wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinkaas maalinta aakharo naadiratun waa mid dalaalaysa waa mid iftiimaysa ilaa rabbihaa rabbigeed xaggiisana naadiratun waa mid fiirinaysa ayb naadiradu waxay u noqonaysaa bimacnaa weji nicmaysan dhalaalaya oo faraxsan waay ilaa rabbihaa rabbigeeda xaggeedana naadiratun way wejiyadaasi kuwa fiirinaya way qaala axmed wuxuu yidhi raximah llahu tacala imaamu axmed faqulnaa waxaanu ku nidhi marka lahum iyaga jahmiyada waxaan ku lima maxaybaad ankartum u inkirteen oo u diideen anna ahla aljannati jannada dadkeedu yanduruuna inay fiirinayaan ilaa rabbihim rabbigood xaggiisa inay fiirinayaan maxaad arrintaa ku inkirteen dadku jannada markay galaan inay alla daawanayaan oy fiirinayaan mabda'a maxaad ku diideen maxaad ku inkirteen fa qaaluu waxay yidhaahdeen laa yenbagii ma habboona liaxadin cidna uma habboona uma bannaano waa suurtagalna uma ah an yandura inuu fiiriyo ilaa rabbihi rabbigii xaggiisa inuu fiiriyo cidna uma bannaano suurtagalna uma ah maxaa yidhi lianna almanduura ilayhi shayga xaggiisa la fiiriyaay macluumun waa shay la yaqaano mawsuufun oo sifaysan waxay ka wadaan waa shubahaadkooda ay dejistaan oo saan horeyba usoo tilmaanay waxay iska dejisanayaan qaacido baatil ah oo iska caqliye ah qaacidada baatilka markay dejiyaan bay marka nusuusta ku inkirayaan waxay dejisteen waxa la fiirin karoo ishu qaban karto waa shay macluumoo la yaqaano kow marka labaadna waa shay sifaad leh mawsuuf waay allana tabaaraka wa tacaala sifaad male waa kuwii horey usoo qiray oo iyagu sifaadka ilaahay ma ogolaan maadaama ayna sifaad u ogolayn wax ilaahay lagu gartoo sifaadoo uu leeyahayna ay diideen baa waxay leeyihin hadduusan sifaadba lahayn see lagu arki karaa waay ayib muqadimadaa hore inuusan sifaad lahayn abaaba baailaba ayb lianna almanduura ilayhi shayga la fiirinayay dhaheen macluumun waa inuu yahay waa shay macluumoo la og yahay mansuufun oo haddana sifaysan in ilaahay sifaad lagu sheegana waxay keenaysaabay dhaheen ilaahayo makhluuqiisu inay isshabbahaan oo sifo waxaa yeesha bay leeyihiin makhluuqaadka ilaahay haddaynu sifo ku sheegno waxaa soo baxaysa ilaahay khalqigiisa inaan isku shabbahan sidaasay sifaad ku inkireen laa yuraa lama arkaya bay dheen marka ilaa shay-un shay mooye shaygaasoo yafcaluhu alla uu samaynayo waxa la arkayo waa ilaahay mafcuulaadkiisa waxaa kale jira allah tabaaraka watacaala iyo ficilkiisa iyo mafcuulkiisa kale jira alle waa faacilka waa midka sameeya khalqiga abuura isagu waa sameeye falkiisa uu wax ku samaynayana waa ficilkiisa labadaa lama arko laakiin falkiisa wixii ka soo fulay mafcuulkii ah, wixii ka dhasho makhluuqii ah kaasaa la arkaa oo makhluuqaadkan aayaadkan ilaahayga kownigaah samaawaadka iyo dhulalka iyo qoraxda iyo aadamaha iyo waxani ilaahay ficilkiisii meehe waa mafcuulaadkiisii waa makhluuqaadkiisii marka waxay leeyihiin yani waxa weyaan laa yuraa la arki maayo ilaa shayun shay mooye shaygaasoo yafcalhu uu samaynayo waxa la arki karo waa ilaahay makhluuqaadkiisa laakiin isaga lafahaantiisa lama arki karay leeyihin ayiblaanna mawsuuf maaha jiha lagu arkana ma leh faqulnaa markaasaan waxaanu nidhi alaysa miyuusan ahaanin allaahu alle yaquulu mid leh wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalinka aakharo maalinkeeda maalinta qiyaamada naadiratun way mid dhalaalaysa ilaa rabbiha rabbigeed xaggeedana naadiratun fiirinaysa soo ilaahay ayada ma sheeg ma dhihinoo aayaddu kuma tusaysa inay rabbigood fiirinayaanoo daawanayaan xaggeed geynaysaan waay fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen qaacidadoodii bay ku socdaan fa qaaluu waxay yidhahdeen inna macna ilaa rabbiha naaira ilaa rabbiha naadira macnaheedu waxa weeye annaha iyadu tantadiru waxay sugaysaa ahawaaba ajir iyo abaalgud bay ka sugaysaa min rabbiha rabbigeeda ka sugaysaa bimacnaa naadiratun waxay ka dhigeen bimacnaa muntaira naaira bimacnaa muntadira way sugaysaa bay dheheen wujuuhun yowmaidin naadiratun waa mid dhalaalayso iftiimayso say iyaguu u tafsiirinayaan ilaa rabbihaa rabbigeed xaggiisana naadiratun waa mid abaalgud ka sugaysa halkaasay mariyeen ayib annahaa iyadu tantadiru way sugaysaa bay dheen min rabbihaa bay ka sugaysaa macnahaas aayadda laga wadaa ayib wa innamaa yanduruuna waxay un fiirinayaan way addoommadu ilaa ficlihi alle falkiisa wa qudratihi iyo awooddiisa waxay addoommadu arki karaan kama wadaan ficilkii sifada ah iyo qudradiisii sifada u ahay taa kama wadaan oo sifaadba ma sugayaan laakiin waxay ka wadaan ilaa ficlihi wa qudratihi ilaa mafcuulaatihi wa muqduraatihi waa makhluuqii uu abuuray ee uu qadaray ee uu sameeyey taa unbay arkayaan addoommadu jannadii adduunka intay joogaan waxyaaluhuu sameeyey waxyaalihii uu sameeyey ee abuuray arki mooye laakiin la fahantiisa arki maayaan aayadana waxaa laga wadaa awaab iyo ajir bayba sugayaanba ee lagama wado fiiradii indhaha iyo wejiga lagama wado wainamaa yanduruuna way fiirinayaan un ilaa ficlihi ilaahay mafcuulaadkiisa iyo waxyaaluhu wa qudratii wa maqduuraatii waxyaaluhu qadaray ee makhluuqaadkiisa unbay fiirinayaan markaasay aayad arintaa usoo daliishadeen inay wixii addoommadu ay fiirinayaan ay tahay uun ilaahay tabaaraka wa tacaala makhluuqaadkiisa iyo waxyaalihii uu sameeyey watalow waxay akhriyeen aayatan aayatan aayad bay akhriyeenoo min alqur'aani qur-aanka ka mid oy u deliishanayaan waxa la fiirinaya inay tahay ilaahay mafcuulaadkiisa aayaddaasay keeneen maxay dhaheen alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla alam tara miyaadan arkin ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa kayfa sidee madda u fidiyey aldilla hooska ayb bimacnaa aayaddu waxay ka hadlaysaa marka oo intaynu qoraxdu soo bixin ama qoraxdu markay dhacdo dhulka oo dhan hoos baa haysta waa hoos marka fidsan oo meeluu ka bilowdaiyo meeluu ku dhammaaday aysan muuqanin kadibna qoraxdii baa soo baxaysa qoraxdu markay soo baxdu hooskii muuqanaya marka lam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla sidaasaa laga wara madda dilla marka waxay leeyihiin alam tara ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa miyaadan fiirininba iyagu wadaan kayfa sida miyaadan fiirinin madda uu u fidiya adilla hooska u fidiya bimacnaa waxa marka la fiirinayo waa fidinta alle uu hooska fidiyey taana waa ficilkiisii iyo makhluuq waay addoommadu waxay arkayaan marka waa taasay leeyihin laakiin alla laf ahaantiisay arkayaan ma jirto warkaasay la yimaadeen faqaaluu waxay sida u deliishanaya waa faqaaluu waxay idhahdeen innahu alle xiina goorta qaala uu yidhi alam tara ilaa rabbika markuu alle sidaa yidhi annahum iyagu lam yarow maysan arkin rabbahum rabbigood alam tara ilaa rabbika sooma dheh yani daahirka sida ka muuqatay leeyihin rabbigaa miyaadan arag xaggiisa soo saas maa ahayn maca daalika adduunkaa la joogaa marka ayaddu ka hadlayso adduunkay ka hadlaysaa waxay leeyihiin annahum iyagu lam yarow maysan arkin rabbahum rabbigood adduunka waa laysla ogolyahay inaan rabbi lagu arkin ayagoon rabbigood arkin baa haddana alla wuxuu yidhi alam tara ila rabbika adduunkayna joogaan mana ayna arkin maxaa laga wadaa marka walaakina almacnaa macnuu waxa weeye alam tara miyaadan arkin ila ficli rabbika rabbigaa falkiisa miyaadan arkin mafcuulaadkiisa iyo makhluuqaadkiisa miyaydaan arkin aayaddu marka waxay ka hadlaysaa yacnii u fiirsada oo arka ilaahay aayaadkiisa kawniga ah makhluuqaadkiisa mafcuulaadkiisa waxaan uu sameeyey ee isaga jiritaankiisa iyo kelinimadiisa ku tusaya arka way macnaha ah, soo ma marka waxay leeyihiin ilaa rabbika baa la yidhi ujeeddaduna isaga la lafahantiisa meehe waxaa laga wadaa ilaa ficlihi maadaama tani sidaa ku tusayso ilaa rabbihaa naadiratinna waa la midoo ilaa rabbihaa naadira iyaduna waa la mido allah ma arkayaane ficilkiisiiba arkayaan fuxuulaadkiisiiba arkayaan aayaddan iyo taasi waa isku mid bay dheh halkaasay isla raadsadeen ayb aayadda qaabkay u qalloociyeen maaha ficlan tan lafteeda alam tara ilaa rabbikada siday u qalluciyeen ma aha ayb lanna ru'yada waxa addoommadu arkayaan ma aha marka hadda aayaddani ka hadlayso rabbi ma aha rabbi laf ahaantiisa ma aha laakiin waxa ay ka hadlayso wax weeyaan waa waa madda dilliga waa hooska fidintiisa waay ru'yadan aayaddu waxay ku dhacayso waa hooska fidintiisa aayadda muxuu ahaayey ilaa rabbiha naadiratinna rabbi laf ahaantiisay fiirada ku riday marka labada aayadood waa kala duwan yihin ayb sida allawa tabaaraka wa tacaala aayado badan oo qur-aanka ka mida uu macnahaasoo ugu tilmaamayo alam tara kayfa khalaqa allahu sabca samaawaati ibaaqa alam tara kayfa khalaqa allah waa makhluuqii ilaahay sameeyey marka ku dhacaysaa alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil waa makhluuqii bay ku dhaxaysaa tanina waa la mid alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla makhluuqa fiiriya waa tan iyo ta marka waa kala duwan yihiin waa halkan ru'yada marka ilaahay wuxuu ku riday oo waxa la fiirinaya waxa waa nafsulficli mafcuulaadkiisii wuxuu abuuray waa oo alam tara ilaa rabbika kayfa madda dilla macnahaasay ka hadlaysaa walow lafdigu haba u muuqdo in ilaa rabbika haba la yidhaahdee laakiin waxaa ka dambeeya kayfa madda dilla waxa la fiirinayo waa maddu dilli waay waana ilaahay makhluuqaadkiisa makhluuq ka mida oo la doonayo in lagu cibro qaato sidaas way macnaha wuxuu leeyay ibnuqayim caleyh raxmatullah macnaha noocaas oo ilaa rabbika kayfa madda dilla in lafdiga rabbi loo tiiriyo ujeeddaduna ay falka iyo ficilka tahay wuxuu leeyahay waa kalaamun carabiyun bayinun macnaa waa kalaam carabi ah oo luqadda carabiga sidaasaa loo isticmaalaa oo hayru muxtamil hayru muxtamal walaa mujmal ah, yacni macno kalena ma aqbali karto hadal qarsoonoo duuduubanna meh waa hadal iska cado carabiya buuri ayib wuxuu keenay marka kamaa qiila fi lcuza yani sanamkii cuza ah ayaan yani waxaa laga yidhi gabay laga yidhi kufraanaka alyowma laa subxaanaka inii ra'aytu allaha qad ahaanaka ah, kufraanaka ah. yani alyowm maanta waa kugu kufrinay waay laa subxaanaka nasahnaan ma lihid ah, kuma nasahayno san kuu caabudi jirne lagu caabudi jiray maanta lagu caabudi maayo sanamyahum waa lagugu kufriyey inii ra'aytu allaha qad ahaanaka allaan arkay inuu ku ihaanaystay muxuu ka marka inii ra'aytu allah ma ilaahay buu arkay muxuu ka wadaa bimacnaa wuxuu ka wadaa waxaan arkay ihaanada alla ku ihaanaystay baan arkay wey macnaa soo ma oo ficilka alla ah marka waa kalaam carabi oo jaariya buu yidhi waxaa la yidhaahdaa buu yidhi sidoo kale aad buu ugu badan yahay carabta hadalkooda waxaad leedahay ra'aytu allaha qad facala bika kada wa kada allaan arkayoo sidaa iyo sidaa sameeyey ama sidaa iyo sidaa kugu sameeyey ayb macnaheeduna maaha alla lafahantiisii baan arkaye ficilkiisii uu kugu sameeyey baan arka wey man luqaday saa ugu badan tahay w ayadduna macnahaasay ku imaanaysaa saas wey man oo ru'yadu waxay ku dhacaysaa cala almafcuul laa cala daati alfaacili wa sifatihi walaa cala ficlihi alqaa'imi bihi ilaahay falkiisa sifada u ah iyo lafahaantiisiiyo daatadiisa ru'yadu kuma dhacaysee waxay ku dhacaysaa calaa mafcuulaatihi oo makhluuqaadkiisa taasay ku dhacaysaa waana kalaam luqadda carabiga caadi loo isticmaalo alimaamu axmed cali raxmatullaahi marka shubhadoodii buu ka jawaabaya ilaa rabbihaa naadira soomayna dhihin way sugaysaa kumayna fasir ayb aayad kaleetoy ku xoojinayaanna soomayna u keenin faqulnaa waxaanu nidhi wy marka imaam axmed jawaabtiisii faqulnaa waxaanu nidhi inna ficla allaahi ilaahay falkiisa lam yazal kamayna zuulin alcibaadu addoommadu yarawnahu inay arkayaan weligoodba kamayna zuulin wainamaa qaala wuxuu yidhi uun wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira meeshaa waxaa laga wadaa soomayna dhihin markii aakhare la tago maalinkaa waxaa la fiirinayaa addoommadu fiirinayaan waa ilaahay falkiisa soomayna dhihin ayib oo makhluuqii ah imaamku jawaabuu bixiyo wuxuu yidhi adduunka markay joogeen iyo aakhara markay yimaadeenba inay ilaahay makhluuqaadkiisa arkayaan weligoodba way soo jirtay maxaa cusub marka ya adduunka markay joogeen way arkayeen makhluuqaadka ilah way arkayeen way daawanayeen soo maha dhulkii iyaga laftooda samaawaadkii geedihii badihii way arkayeen adduunka markay joogeenba way daawanayeen aakhre markay yimaadeenna wixii mafcuulaade makhluuqaadka ilaahay uu abuuray iyadana way arkayaan ayib markay aayaddu hadlaysana maxay ka hadashay wujuuhun wajiyaal yowmaidin maalinkaasaa lagu xidhay marka waxaa maalinkaa khaaska ku ah muxuu yahay ilan haddaad dhahdaan makhluuqaadka ilaahay bay arkayaan weligoodba way arki jireen aayadduna aragtidan hadda laga hadlayo waxaa lagu xidhay maalin khaas wujuhun yowma idin bay tidhi marka wixii horay loo arkayey ma ahee loo daawanaya waa wax kale sooma taas wey midda jawaabtiisa u horraysa wa faqulnaa waxaannu nidhi inna ficla allahi ay mafcuulaatii buu ka wada ilaahay makhluuqaadkiisa lam yazal kamayna zuulin alcibaadu addoommadu yarawnahu weligoodba inay arkayaan kamayna zuulin maxaa cusub marka aayaddu taa kama hadlayso lagumana fasiri karo wax ka gedisan waxaabay ka hadlaysaa wainamaa qaala wuxuu yidhi wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinka halkaas waa naadiratun waa ilaa rabbihaa rabbigii xaggiisana rabbigo naadiratun waa haddaad tidhahdo marka naadiratun makhluuqaadkiibay arkaysaa ilaahay oo saa ku fasirtaan adeer horeyba way u arkaysa maa cusub wax horey loo arkaayay maantay arkayaan oo horeyba waan u daawan jirne marka wax macno la'aan baad aayaddii ka dhigteen way macnaha fa qaaluu marka inamaa tantadiru markay taasi socon weyday taa hore oo taxsiilulxaasil ay iska noqoto yay ka laabteen waxay yidhahdeen faqaaluu waxay dhahdeen tantadiru way sugaysaa athawaaba ajir bay ka sugaysaa min rabbiha rabbigeed naadiratun bimacnaa muntadiratun waay way sugaysaa meeshii baa la joogaa abaalgudya ajir baa ilaahay laga sugayaa addoommadii meeshay tuban yihiin macnahaasaa laga wadaa faqulnaa waxaanu nidhi oonu ugu jawaabnay innahaa ayadu maca maa tantadiru athawaab sugidda ay ajirkiiyo sawaabka sugaysa la jirankiisa iyadoo taasi jirto haddana taa la jirankeeda hiya iyadu taraa waxay arkaysaa rabbahaa rabbigeedna way arkaysa ajir sugid iyadoo sugaysa inuu ilaahay abaalgud siiyo haddana waxaa u dheer inay rabbigeed daawanayso ay arkayso sidaas wey macnaha ayib <clears throat> masalada ah aayadda in la yidhaahdo naadiratun muntadira way sugaysaa in lagu fasiro waxaa diidaya qaraa farabadan oo aayadda lafteeda ku jira alimaam albayhaqi caleyh raxmatullahi keyrkiisa ibnu bata iyo a'immada sunnadu iyo weliba culimmadii luqadda carabiga ah culimmadii luqadda laftooda ibnuambari iyo kuwa badani waxay leeyihiin aayada lafteedaa waxaa ka muuqda tafsiirkooda wax diidaya qaraa-in ku jirta maxaa yeelay kelimada naadiraa ama kelimada nadaraah afar macnay ku timaadaa qur kariimka ama kalaamka carabtaba afar macnay ku soo aroortaa macnaha koobaadi waxa weeye waa nadaru tafakur walictibaar waa qalbiga fikiridiisa iyo cibro qaadashadiisa waa loo isticmaalaa sida ilaahay qur ku sheegayba afalaa yanduruuna ila alibili kayfa khuliqat isha uun in lagu fiiriye lagama wadee waa nadaru ictibaarin wa tafakur waa ah, yani geela miyaynan oo ka oo qalbigooda ku rogrogaynin oo u fiirsanaynin waay soo maa ayib waxaa kaloo ku timaadaa oo macnaha labaadi uu yahay nadaru lintidaar bimacnaa sugidna way ku timaadaa ah, oo iyadana wax weeyaan maa yanduruuna ilaa sayxatan waaxida wax kale ma sugayaan qaylo unbay sugayan hal qaylo inay ku dhacday sugayaan macnaha saddexaad ay ku timaadee luqada carabiga loo isticmaalo waxa weeyaan waa nadaru tacaufi waraxma fiiro turid iyo naxariis ay ku jirto kuma fiirinayo bimacnaa kuma naxariisanayo kuma fiirinayo bimacnaa kuma turayo ayadana waxaa lagu fasiraa walaa yukallimuhum allahu walaa yanduru ilayh alla maalinta qiyaamada la hadli maayo fiirinna maayo hadal naxariiseed kula hadli maayo man yaa hadal naxariiseed oo dabacsan oo naxariis leh alla tabaaraka watacaala kula hadli maayo macnaha afraadee ku timaado waa nadaru ru'ya waa aragtida isha wa waana macnaha qur-aanka laftiisu meelo badan u isticmaalayoo yanduruuna ilayka nadara almaqshiyi calayhi min almowt way ku fiirinayaan sidii mid geeri ku habsatay oo kale fiiradii ayay kuu fiirinayaan bu alla tabaaraka watacala nebiyow afar macno soo saddexda macnee u horraysa suurtagal maaha buu yidhi imaamuulbayhaqi caleyh raxmatullah meeshan loolama jeedi karayo midda ugu horraysa maxay tahay midda ugu horraysa waxaanu nidhi waa nadaru tafakurin walictibaar soo maa aakharaa la joogaa yowma idin ma maalin wax la fiirfiiriyo oo qalbigu wax fiirfiirsado oo daliil raadiyo oo ictibaar qaato oo miya ma aakhara um, warkaasi yaalla aakharo istidlaal iyo nadar iyo ictibaar meesheedii maaha sidaas daraaddeed macnaha hore suurtagal ma aha buu macnaha labaadi waxa weeye waa macnaha sugidda soo maaha ayib aakharaa la joogaa mu'miniintiibuu ilaahay gallad ku sheeganayaa nicmada uu siiyey buu sheegayaa asagoo nicmadii sheegaya haddana waxbay sugayaan in la yidhaahdaay ya suurtagal maaha waxaa diidayay leeyihiin ibnu abbaari iyo luqada qaar ka mida naadiratun haddii layidhi weji dhalaalayo iftiinayo waa weji faraxsan sooma ruux wax sugahayana waa ruux wax ka qasan yihiin sooma waxbaad sugaysaa waadna baahanta ma weji baa ku iftiimi markaa waabaad kadeedan tahay soomaa marka waxaa isdiidii bay leeyihiin wujuuhun yowmaidin naadiratun iyo ilaa rabbihaa naadiratun wayna sugaysaa wayna dhalaalaysaa adeer ismale bay dheheen sooma leanna dhalaalku wuxuu keenayaa inayna waxba sugayninoo wax walba heshay sooma haddaad tidhaahdo way sugaysaa waxbaa ka qasan wejigu dhalaal male markaa marka naadiratun iyo way sugaysaa isma laha macnahana waxa weeyaan ma soconayo macnaha soo hadhay muxuu yahay marka macnaha soo hadhay waxa weeyaan oo saddexaad waa fiiradii naxariista ahy ayib taa lagu fasiri karaa iyadana wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira rabbigeed bay u naxariisanaysaa ma suurtagalba ma addoommaha alla u naxariisan maya iyadana suurtagal maaha ma soo geli karto maxaa soo hadhay marka ilaa rabbihaa naadiratun baa soo hadhay marka saddexda macno ee kale kelimada loo isticmaalo saddexdaadiba meesha ma soo geli karaan halka macnee marka meesha soo geli karee ku keliyaysani waxa weeyaan waa midka fiirada ah waxaa sii xoojinaya oo qaraa'inta ka mida waxaa loo tiiriyay fiirada wejiyadaa loo tiiriyey maxay tidhi aayaddu wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbiha rabbiha damiirkeedu yuu unoqonaya eh? wejiyadii buu u noqonaya ilaa rabbiha wejiyadaasi rabbigeed bay naadiratun mid fiirinaysa tahay wejiga way wax wax fiirinaya ayib fiirada markii weji loo tiiriyo tii qalbigaa meesha ka baxaysa soo ma fiiradii kaleo dhan baa meesha ka baxayso oo waxa wax fiirinaya waa wejiga wejigana indhihii baa ku yaala soo qodob kale maaha ayadana waa midaas wa midda saddexaad iyo qariinada kale waxa weeyaan meesha ku jirta naadira markii la yidhi ilaa laga dambaysiye nadara ilaa haddii la oo kelimada nadara ilaa laga dambaysiiyana sida badan waxaa loo isticmaalaa fiirada indhaha loo isticmaala soo ma yanduruuna ilayka soo ma xarfulcadafka maxaan u jeeda xarfuljarka ay ku gudubtee ka dambeeya waa ilaa soo ma mar haddii ilaa laga dambaysiiyo sida badan waxaa loo isticmaalaa aragtida ishaa loo isticmaala intaasoo qarino isu tagtay waxay xoojinaysaa aayadda in laga wado fiirada indhaha in laga wado ilaa rabbiha naaira wuxuu intaa ku xoojiyey alimaam albayhaqi caleyh raxmatullah kitaabkiisa ictiqaadka wuxuu ku xoojiyey markay yidhaahdeen tantadiru hawaaba rabbiha taqdiir bay keeneen sooma hawaaba rabbiha bay meesha soo geliyeen asalkuna waa cadamu taqdiir asalku waxa weeyaan kalaamka inaan wax loo qadarin baa asal ah taqdiirkan marka hawaaba rabbiha ay meesha soo geliyeen adeer waaba laga kaaftoobi asal ahaan inaan waxba la qadarin baa asal ah oo sidiisa hadalku sax ku noqo sidaas way macnaa intaasoo dhan ayay a'immada sunnadu ku radiyeen ilaa rabbiha naadira in laga dhigo bimacnaa sugid laga dhigo waa macna aan sax ahaynoo khaladaba fa qaaluu markaasa waxay yidhahdeen imaam axmed hadalkiisii weeyey fa qaaluu yidhaahdeen ina allaha alle laa yuraa la arki maayo fi dunyaa adduunyada dhexeeda walaa fi laakhirati aakhara dhexeedana la arki maayo adduuniya aakharatoona ilahay la arki maayo ayib watalow waxay akhriyeen mid waa ku waafaqsannahayo adduunka inaan ilaahay la arkaynin ya waa ku waafaqsanna waa madhab waa arrinta qur-aanku sunnada nebigu sal alla alay ay taqriirisay culimmada sunnaduna saasay qabaan adduunka ilah la arki maayo ah. waa kii nebiyullaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu codsaday oo rabbi weydiistay iskay tus arinii ilayka maxaa lagu yidhi lan taraanii iyo arki kadibna waa la qanciyey walaakin ila aljabal fain istaqara makaanahu fasawfa taraani falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakan wahara muusa saxiqa somaart marka suurtagal maaha ima arkikartid baale yacni waxaa laga wadaa aadamuhu adduunka markuu joogo qaabka jidhkiisu u dhisan yahay ilaahay u abuuray ma xamili karo inuu ilaahay daawado waaba shiilmayaaba isaga dhanba waa dhalaalaya soo ma leanna buurtii baaba dhalaashayba markuu ilaahay isu muujiyey aadamahan daciifka maxaad moodaa marka aakhare marka la tago abuurka bini aadamka la abuuraya waa ka gedisan yahay kan hadda uu abuuran waxaa la abuurayaa abuur ka duwan oo uu ku raaxaysanayo ilaahay daawashadiisa marka ima arki kartid waa nabigeenuna wuxu uhi sal lay wasalam rabbigiin arki maysaan xadiiga saxiix muslimka ma arki kartaan rabbigiin ilaa aad dhimataan marka adduunka laguma arki karo sax laakiin aakhra way dood watalow waxay akhriyeen aayatan aayad bay akhriyeen oo min almutashaabihi ka mida qur-aanka midka macnihiisu isku jiro yani mutashaabih ma aha mutashaabiha somaynaan soo sheegin ah, mutashaabihu laba u qaybsamaa soo sheegnay mutashaabihan uu sheekhu leeyahay aaya min almutashaabih bimacnaa ma aha mutashaabihi mustaxkimka ahaa mulaqa maaha waa mutashaabih nisbi ah dadka qaarkood bay aayaddu macna ahaan isaga qasantay soo maa oo isaga dhex darmatay ayb watalow waxay akhriyeen aayatan oo min almutashaabihi ka mida oo min qowli llaahi caza wajalla anaauhu min qowlilahi jalla anaa'uhe laa tudrikuhu alabsaaru wahuwa yudriku labsaar laa tudrikuhu iyagu say u wataan tudrikuhu ma arkaan alabsaaru aragyaalkuma arkaa wa huwa isaguna alla yudriku wuu arkaa alabsaara aragyaalka waa arkaa saasay iyagu ufasireen yudrikuda tudrikuda waxay ku fasirayaan bimacnaa arag fiirin bay ku fasirayaan laa tudriku ma fiiriso alabsaaru aragyaalku waa kuwa makhluuqaadka wa huwa isaguna alla yudriku isaga ayaa fiiriyo arka alabsaara aragyaalka makhluuqa macnaa ayb waqad kaana nabiyu sal lay wasalam aayaddaas waan soo marnay tafsiirkeeda haddaad xusuusantihiin kitaabka dhexdiisaan kusoo marnay soo ma aayadihii ay isku garaacayeen zanaadiqadu iska hor keenayeen ayay ka mid ahayd waana laga soo hadlay waa la soo bisleeyey waa la soo kala saaray soo maa laba macnaba waa tii aan kusoo fasirnay in la yidhaahdo laa tudrikuhu labsaaru a'immada qaar ka mida la tudrikuhu labsaaru haddii araga indhaha laga wado adduunka lagu fasiraya laa tudrikuhu ma aragto al absaaru aragyaalku ma arkaan adduunka intay joogaan ayib si qur-aanka laysu waafajiyo axaadiista nebiguna fasirayso tafsiirka labaad ee ka qiimo badan muxuu yahay bimacnaa laa tudrikuhu in la yidhaahdo laa tuxiituhu soo ah, aan aad u soo sharxnay waa waana macnaha ay mamadbaanfaray marayaanoo ay weliba rajaxayaan lianna idraaku alidraak iyo nadarka caadiga way kala duwan yihin alidraaku ahasu min min alnadar min alru'ya waa tii aynu soo marnay qaacidadii ahayd wa nafyu alakhas laa yastalzimu nafsi alacam haddii la yidha koobid ay la socoto macnaheeda ma diidin waayo lagama fahmayo mana soo gelayo arag aan koobid la soconin arag aan koobid la soconin ma diidaysa aayaddu laakiin maxay diidday arag ay la socoto inaad ilaahay wada aragtood wada koobto lianna ilaahay tabaaraka wa tacaala daatadiisa iyo cilmigiisa iyo sifaadkiisa makhluuqu ma koobi karo soo ma way fiirin karaan laakiin ma koobi karaan aayaddu waxay diiday marka laa tudrikuhu ma koobto alabsaaru aragyaalku ma koobaan mana koobi karaan saas way macanaa cilmigiisa qudradiisa lama koobi karo ayb iyo daatadiisa toona saasaan marka usoo waqad kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal lla alay wasalam mid garanaya buu yidhi macnaa qowli illaahi ilaahay odhaahdiisa macnaheeduu garanayay laa tudrikuhu labsaaru uu yidhi alle aayaddaa iyada ah, ee uu ku hadlay nebi maxamed macnaheeda wuu yaqaanay ya macnaheeda nebigu wuu yaqaanay wa qaala wuxuuna yidhi isagoo macnaheeda yaqaana nebigu sal l ujeeddada ilaahay ka leeyahay nebi maxamed baa ugu yaqaanay sooma oo isagaaba loosuu lagu soo dejiyey dadka inuu u caddeeyana lagu laazimiyey isagaa loo sheegay fasir dadka u caddeey macnaheeda nabigu waa garanayay sal lay waslam asagoo macnaheeda garanaya yaa haddana wuxuu yidhi wa qaala rasuulku wuxu yhi sal lay waslam innakum idinku satarawna waad arki doontaan rabbakum rabbigiin baad arki doontaan marka haddii nebi maxamed aayadda isagoo macnaheeda fahmaya haddana uu yidhi rabbigiin baad arki doontaan seebaad adigu udhihi lama arki karo aayaddan ugu fasiraysaa ilahay lama arki karo maadaa yaqaana mise nebi maxamed baa yaqaana salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayb xadiidka uu leeyahay inakum satarawna rabbakum riwaayaad badan iyo duruq badan buu ku waa ru'yada oo axaadiis mutawaatira ah wey laakiin xadiidka jariir ibnu cabdilaahi ayaa macnaha ku imaanaya bukhaariiyo muslim ay soo saareen wuxuu leeyahay kunaa cinda nebiy sal lay waslam nabigaan la joognay markaasuu nebigu habeen habeenada ka dayaxa fiiriyey dayaxa oo habeenkuu dhammaystiran yahay jooga afariyo tobnaadka shaniyo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna hada alqamar rabbigiin baad arkaysaan sidaa dayaxa u aragtaan oo kale ayib laa tudaamuuna fii ru'yatihi saas maanaa bimacnaa isku cidhiidhi maysaan isku dhibi maysaan araggiisa ruux walba meesha taagan yahay buu ilaahay ku arki wax xagga iiga durug iyo haygu dhibin iyo muxuu ahay u baahan ma dayaxaas idinka koreeya sida aad u aragtaan sidaas si la mid abaad ah rabbigiinna u arki doontaan maalinta qiyaamada saas man oo ruux walba goonidiisaasu u daawanayayb xadiikaasuu marka wada iyo xadiis noocaasoo ku imaanaysa wa qaala limuusa muuse wuxuu ku yidhi alle markuu nabi muuse nabi muuse markuu ka codsaday alle oo uu yidhi arinii andur ilayka allow iskay tus aan ku arkee qaala alla wuxuu idhi ugu jawaabay muusa nabi muuse wuxuu ugu jawaabay lan taraanii i arki maysid walam yaqul mana uusan dhihin lan uraa lay arki maayo waxaa kala duwan lan taraanii muusow i arki maysidiyo lan uraa lay arki maayo cidina ima arki doonto yacni suurtagalna maaha aragtidayda ilaahay ma dhihin laakiin wuxuu idhi muuse way arki mayso fa ayuhumaa koodeebaa marka wlaa ku habbooni badan an natabica inaan raacno annabiya sal lay sl nebiga miyaa ku habooni badan inaan raacno xiina goortii qaal uu yidhi innakum satarawna rabbakum rabbigiin baad arki doontaan aw amase qowluljahmiy qowlaljahmiyi mise jahmi hadalkiisa inaan raacno ayaa habbooni badan xiina goorta qaala uu yidhi laa tarawna rabbakum rabbigiin arki maysaan war meesha yani waxa weye nebi maxamed oo le rabbigiin baad arki doontaan iyo jahmi oo le arki maysaan ayaa meesha yaale ma jahmi baan raacnaa mise nebi maxamed baan raacnaa wa ma war ya jahmi oo jaahil ah oo muxuu ahaayey e, e, ilaahay iyo diintiiba ka shakiyoon soo marnay inuu somayna soo marin somayna qisadiisa soo marin intuu la dooday nimankii sumaniyada ahaa inuuba afartan beri salaada ka tagoo ilaahay iyo diintiiba ka shakiy ya oo aqoon xumadiisa iyo diin xumadiisa caqiida xumada wuxuu la dheeryahay aqoon kaleetoo diinna ma leh soo sheegnay soo marnay islaan la guursadoon lala aqalgelin baa la yidhi ma ciddo way ciddo tirsan buui war ma waxaasaan intaanu raacanaanu nebi maxamed ka leexanaynaa salawaatu rabbi wasalam caleyh sidaasw manaa saasuu le ma laba laysgarab dhigi karaa jahmina hadduu yidhahdo ilaah arki maysaan nebi maxamedna leeya waan arkay waad arkaysaan laba las garab dhigi kara maa walaxaadiiu axaadiista oo fii ydi ahli lcilmi dadka cilmiga u saaxiibka gacmahooda ku jirta way hayaan waa can inabiyi nebigana ka sugan sal ley wasalam ana ahla aljannati xadiistaasoo ku saabsan ana ahla aljannati ahlu jannuhu yarowna inay arkayaan rabbahum rabbigood walaxaadiiu axaadiista oo fii ydi ahli lcilmi ku sugan can inabiyi nebigana ka sugan sal ley slm waxa ana ahla aljannati ahlu jannuhu yarawna inay arkayaan rabbahum rabbigooda inay arkayaan axaadiista culimmadu ay hayaan nebigana laga wariyey ee ka sugani waxa weeye ahlu jannuhu inay rabbigood arkayaan laa yakhtalifu iskumana khilaafsana fiiha dhexeeda ahlulcilmi dadka cilmiga u saaxiibka iyo culimmaduna iskuma khilaafsana meeshaa laba masaluu tilmaamay inayna masaladu qur-aanka ku soo aroorin horta axaadiista nebiga ee ay ku timid kow waa midda labaade culimadu inaysan isku khilaafin mas'alada ah inay mu'miniintu rabbigood arkayaanna wuu tilmaamay way masaladu ijmacta min laduni saxaaba ilaa taabiciinta ilaa salafka nin uun firaqdaasi muctasilihii jahmiye ku ta'auray mooye ahlulcilmigu masaladaa iskuma bayna khilaafinba meel bay wada mareenoo masaladaas sidaasay ku sugeen ayb axaadiistiibuu marka qaar ka mida wa min xadiii sufyaana baa ka mid a iyada xadiii sufyaan sufyaan xadiikiisa can abi isxaaq inuu ka warinayo sabici waay can caamir bni sacdin buu ka warinayaa fii qowli illaahi ilaahay odhahdiisa liladiina axsanuu lxusna waziyaada aayadaasuu fasiraya caamir bnu sacd liladiina kuwii waxaa u sugnaaday axsanuu wanaagga sameeyey alxusnaa tii ugu wanaagsanayd baa u sugnaatay oo jannada ah wa ziyaadatun iyo jannada wax ka ilaa wajhi illaahi ilaahay wejigiisa la fiiriyo waa inay ilaahay wejigiisa daawadaan waayo ziyaadada jannada ziyaadada kaca sidaas wey macnaa atarkaasi mawquufka ee caamir ibnu sacad mawquufka ku ahay waxaa la wariyaa sidoo kale abubakr sidiiqna waa laga wariyaa isagoo mawquuf waxaa soo saaray ibnu manda fii raddihi cala aljahmiya sidoo kale daarimi isagana fii raddihi cala aljahmiya aajuri iyo sidoo kale ibn abi caasim fi sunna saas way macnaa aarkaasi waxaa laga wariyaa saxaabo dhowr ah xudayfana waa laga wariyaa waxaa kaloo laga wariya abubakr idiiq sheekhalbaanina wuxuu leeya waa mawqiif axiixa buu leeya dilaalka dilaalujanna ayib almuhim sanadkiisa waxaa ku jira abuisxaaqin asabiixi oo mudalisa wuuna cancaneeyey laakiin waxaa u marhaati kacaya xadiidkan soo socda waxaa kaloo laga wariyaa cabdullahi bn mascuud iyo abu muusa alashcari iyo inay ku fasireen iyo taabiciin aad u fara badan ziyaadadaasi liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada inay tahay ilaahay daawashadiisa saasay saxaabadii iyo taabiciintuba marayaan tafsiirkaasay marayaan abcan xadiidka marfuucuna sidaasuu u tilmaamaya waa kanuu imaamku sheegay wa min xadiii haabitin bunaani baa ka mid a axaadiistaasi culimmadu hayaan ee masaladaa tilmaamaya xadiiu haabit albunaani can cabdiraxmaan bni abi leyla buu ka warin can suhaybin buu ka warinaya can inabiyi buu ka warinaya suhaybna sal aley waslam qaala wuxuu uhi nabigu sal ley waslam ida staqara markay sugnaadaan ahluljannati ahlu jannuhu filjannati jannada markay ku dhex sugnaadaan oy jannada galaan wanaadaa uu dhawaaqo munaadin mid dhawaaqaya yani mid dhawaaqaya markaa dhawaaqaya wuxuu leeya yaa ahla aljannati ahlu jannow ina allaha alle qad adina waa lakum idinka fi ziyaadati ziyaaduu idiin idmay alle ziyaaduu idiin ogolaaday waxaad haysataan wax ka ziyaadsan qaala wuxuu idhi fayakshifu markaasuu alla faydaya alxijaaba asturkii isagii addoommadiisa u dhexeeyey buu xijaabaya ee nuurka ahaa fayatajallaa markaasuu isu daahirinayaa lahum iyaguu isu muujinaya ayib ziyaadadii wataa marka xadiidkaa suhayb waxaa soo saaray axmed iyo muslim iyo tirmidi iyo ibnu maaja manda fii raddi cala jahmiya ajuri fi shariica aymo badan baa soo saaray xadiidku waa sugan yahay lafdigiisa saxiix muslimkuna waxa weeye idaa dakhala ahlu ljannati aljanna ahlujannuhu markay jannada galaan ayaa alla tabaaraka wa tacaala yuu la hadlayaa wuxuu leeyahay turiiduuna shayan asiidukum war waxaan idiin siyaadiye ma rabtaan siyaada ma rabtaan markaasaa alam tubayid wujuuhana alam tudkhilna aljannata watunajina min annaar oo allow miyaadan wejiyadannada caddaynin miyaadan jannana gelinin naarna naga badbaadinin maxaa noo laabanoo siyaada wey manaa waxaan wax yani waxa wey nadeeqa waadna siisa fa yakshifu alxijaab allah xijaabkii nuurkii isigii addoommadiisa u dhexeeyey kala xijaabayuu marka faydaya famaa uctuu lama siinin shay-an axabba ilayhim min alnadiri ilaa rabbihim caza wajal wixii horay haysteen oo dhan waxaa ka qiimo badnaaday oo ka weyn daawashada alle tabaaraka wa tacaala wax ka weyn ama ka fiicanba lamaba siininba wixii hore dhan wax yar bay noqonayaan marka loo fiiriyo daawashada rabbi tabaaraka wa tacaala sidaas way macnaha markaasaa imaam muslim duruqda xadiidka qaar ka wuxuu yidhi uma tala hadihi alaaya markaasuu nebigu aayaddan akhriyey oo ah liladiina axsanu lxusna waziyaada aayaddaasuu marka nebigu ahriyay sal la alay waslam marka waziyaada muxuu nebigu ku fasiray annadar ilaa wajhi illahi alkariim saxaabadiisuna saasay ku fasireen taabiciintuna saasay ku fasireen marka waxay ka mid tahay aayaadka kutusaya ama loo daliishanayo ilaahay aragtiisa tabaaraka wa tacala axaadiista marka ku soo aroortay ru'yada rabbi tabaaraka wa tacaala waa axaadiid mutawaatira ah oo mustafiida ah aimo badan baa tilmaamaya inay mutawaatir tahay axaadiistaasi qaala wuxuu yidhi imaamka imaam axmed wuxuu yidhi raximah llahu tacaala fayanduruuna way fiirinayaan alla xaggiisay fiirinayaan laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooyaane wa inna annagu buu yidhi imaam axmed lanarjuu waxaan rajaynaynaa an yakuuna inuu ahaado aljahmiyu jahmi iyo wa iyo dadka raacsani laa yanduruuna kuwa aan fiirinayn ilaa rabbihim rabbigood kuwa aan fiirinayn inay noqdaan baan rajaynaynaa wayuxjabuuna kuwa laga xijaabayo canillaahi alle xaggiisana laga xijaabayo inay noqdaan baan rajaynaynaa lianna allaha alle qaala wuxuu uhi lilkufaari gaalada wuxuu ku yidhi kalaa innahum iyagu an rabbihim rabbigood xaggiisa yowmaidin maalinkaa lamaxjuubuuna waa kuwa laga xijaabay waa laga qariyey allahood ayb wuxuu leeyahay imaamku jahmi iyo atbaacdiisa raacsan atbaacdiisa muctasiladaa ka mida masaladan ku raacsan iyo firaqda ku ta'aturtay wuxuu leeyahy waxaan rajaynaynaa jahmi shiicada waxaa la yidhahdaa shiicatu rajul waa atbaacuhu waa dadka raacsan xataa isku waqti bayan ahaani sidaas daraaddeed baa allah tabaaraka wa tacaala markuu ka hadlayay nebi nuux waina min shiicatihi labraahiim somal iicatii iicadii shiicada nebi nebi nuux ibraahim baa ka mid oo ah. ibraahim iyo may soo gaadheen maya laakiin wuxuu ahaa atbaacdiisu ah isku jid bay mareen ambiyadu soomaa marka shiicatu rajul waa atbaacdiisa waa dadka fikirkiisa iyo madhabkiisa raacsan xataa xilli dambaba ha yimaadeen kuwaasaa la yidhahda macnaha wainaa lanarju waxaan rajaynaynaa marka jahmi iyo dadka raacsani waxaan rajaynaynaa inay nicmadaa ka qadaan waa oo ilaahay aysan daawanin oo laga xijaabo maxaa yeelay maadaama ay mabda inkireen mabda'a qur iyo sunnadu sugay hadday inkireen oo ay rumayn waayeen nicmada hadii ay rumayn waayeen in ilaahay ku ciqaabo in nicmadaa laga qadiyo saas way maanaa ayb wainaa anagu la narju waxaan rajaynaynaa an yakuuna inuu ahaado aljahmu iyo washiicatu kuwa raacsani minman dad kuwa ka mida laa yanduruuna aan fiirinayn ilaa rabbihim rabbigood aan fiirinayn oo wayuxjabuuna laga xijaabayo can illaah lianna allaha tacala lilkufaar allah tabaaraka wa tacala qaala wuxuu uhi lilkufaari gaalada kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun aayaddan lafteedu waxay ka mid tahay nusuusta loo deliishado aragtida alle aakharo inay muminiintu daawanayaan qaabkiibuu marka sheegayaa loogu deliishado wuxuu yidhi marka faida kaana hadduu yahay marka alkaafiru gaalkii yuxjabu mid laga xijaabayo canillaahi alle xaggiis oo laga qarinayo daawanaynin hadduu yahay taana cuquubo looga dhigay wlmuminu muminkuna yuxjabu haddii laga xijaabo can isagana alle laga xijaabo famaa fadlu lmumini muminka dheeraadkiisu muxuu yahay calalkaafiri gaalka uu la dheeryahay ya jahmi madhabkiisa hadii la fiiriyo oo wax lagu dhiso haddaad tidhaahdo muminkiina ilaahay arki maayo gaalkiina ilaahay uu cuquubo uga dhigay ilaahay istusi maayo daawan u maayo muminkiina aad tidhaahdo isaguna arki maayo muminku muxuu gaalka la dheeriyahay marka soo ma haddaad muminkiina ilaahay uusan arkaynin gaalkiina arki maayo maxay isla dheeriy maxay ku duwan yihin waxba kuma kala duwana waa bimacnaa tii gaalka lagu ciqaabay oo ilahay inuu iska xijaabay ah baa mu'minkiina lagu ciqaabay waay waxba isma dheera marka madhabka jahmi marka la yidhahdo saasay noqoni ayb yani kalaa innahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuuna aayaddu waxay u dhacaysaa cuquubooyinka gaalada aakhare lagu ciqaabi doono waxaa ka mida in ilaahay iska qariyo oo aan la siinin nicmadaa inay ilaahay daawadaan soo ma haddii taa iyaga lagu ciqaabay daawashada rabbina ay nicmo tahay soo lagama fahmayo gaalka haddii lagu ciqaabay ilaahay inuu iska xijaabay mu'minkaa loogu nicmaynaya inuu ilaahay daawado soo saa ayaddu ma faa'iidaynayso haddaad marka tidhahdo labadiiba ilaahay baa iska xijaabaya maxay isla dheer yihiin marka waxba islama dheer isku meel bay noqdeen w ayb faida kaana hadduu ahaaday alkaafiru gaal yuxjabu mid laska ijaaba mid laga xijaabayo can illaah wlmuminu muminkuna yuxjabu mid laga xijaabayo can illaah jahmiyu sidaad wadato waay famaa fadlu lmumini muminka maxay tahay dheeraadkiisu calalkaafiri gaal korkiisa uu la dheeriyay muxuu kaga gedisan yah labadood isku meel bay noqdeen ayb aayaddaasi a'immada sunnadu waxay ka mid yihiin ay u deliishadaan mas'alatu ru'yat illaahi fi laakhira inay mu'miniintu daawanayaan waxaana uga horreeyey istidlaalka noocaasa sheekhiisii alimaamu shaafici sida musani uu ka warinayo alimaam lmusani ardaygiisii macnaha waxaa uga horreeyey laba nintoodaba sufyaan ibnu cuyayna sida uu daarimi naqdiga uu ku keenayo hayruhu min a'immati sunna ayaa ayada deliishaday waana sida ka muuqata macnaheeda macna imaamku marka wuxuu yidhi walxamdu lilaahi aladii lam yajcalna mila jahmin wa shiicatihi walxamdu lilaahi ilaahay baa maad iska leh alladii allahaasoo lam yajcalna aan naga dhigin mila jahmin jahmi oo kale wa shiicatii iyo atbaacdiis jahmi iyo kuwa raacsan oo kale allihii aan naga dhigin baa mahadle wa jacalanaa naga dhigay minman cid ittabaca raacay sharcigiis nebi maxamed iyo sharciga raacay walam yajcalna aan naga dhigin minman cid ibtadaca isagu diin bilowday jeebkiisa intuu wax kala yimid oo falsafo iyo shaydaan balaayo u akhriyey wixii ka diin dhigtay oo bidca la yimid walxamdu lilaahi mahad iyo ammaan dhammaanteed allah iskale waxdahu keligii isagoo keligiibuu alle ammaanoo dhan iyo mahadoo dhan leeyahy wuxuu ka wadaa eh, jahmi iyo atbaacdiisu la yimaadeen meeshii la rabay inay qur-aanka iyo sunnada raacaan ayay jeebkooda intay kala yimaadeen afkaar iyo falsafo aan diintu qabin oon saxaabadii iyo laga soo gaadhin bay ka diindhigteen bidcadaasaa lumisay marka waana wax shaydaan u akhriyey marka allaha taa naga badbaadiyey dad sunnadii nebiga raacana naga dhigay allahaasaa mahadsan wuxuu tilmaamayaa waa nicmo aad u weyn ilaahay tabaaraka wa tacaala sida a'immada qaarkood ka sugan bacda aliimaan waalislaam islaamnimada iyo iimaanka markii laga soo tago nicmo addoonkiisa ugu nimceeyo waxaa ugu weyn inuu sunnada waafajiyo saas way macanaha firaqdaa luntay iyo jidadkeedana inuu ilaahay kaa leexiyo leanna waxa way bal isu fiirso jidkii naartay hayaan waana isla quman yihiin qul hal nunabi'ukum biاlأkhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi اlxayaati اdunya wahum yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sunca inay wax hagaajinayaan bay la tahay jidkii naartayna kusii socdaan soo marka in ilaahay jidkooda kaa duway oo sunnada kugu duwoo ku fahansiiyey bacda aliimaan walislaam nicmo ka weyn ma jirto taa wuu marka imaamku markuu leey ilaahay baa ku mahadsan inuu naga dhigay dad sunnadii raacsan jahmi iyo atbaacdiisiiyo wixii la midana bidcadoodii naga duway masaladaa ru'yadu marka horeyna waa uga soo hadalay waxa weeyaan waa mas'alo ahlu sunnuhu isku waafaqsan yihiin waxaa diidanna waa jahmiyada waxaa ka qaatay muctasilada xoogaa waxaa iyaguna waxaa ku ta'auray aad uga sii fogayn maaturiidiyada iyo ashaacirada iyo karaamiyada iyaguna kama foga lanna ashaaciradu waxay yidhahdaan waxay yidhaahdaan muxuu ahayey ina allaha yuraa min hayri mucaayanati walaa jihay dhahaan ah, ilahay waa la arki laakiin dhinac aad ka fiirini ma jirto jiha aad u arkina ma jirtay dheh jiho aad intaad u fiirsa arkaysa ma jirto laakiin waad arki war arag aan jiha lahayn hay aad waxaad arkayso shay aad arki jihana aan kaa jirin bal adugu sawiro suurtagalba saas daraaddeed baa ibnu taymiya wuxuu leeyay caleyh raxmat ullah horta hadalkaasi wuxuu yihi qowlun infaraduu bihi duuna saa'iri awaa'ifi اlummati wa jumhuuri اlcuqalaa waa hadal ay horta madhab fikir ay la gooni noqdeen waay in alle intii caqli lahayd iyo dawaa'iftii oo dhan way ku khilaafeen waa la arki jihana ma leh waa midda labaadee wuxuu yidhi madhabkaasi faasidnimadiisa wuxuu yidhi waa mima yuclam bidaruura yacni waa cid wax walba way garan cid walba waxay garan karta waa ahbaarta mutawaatirka nebiga ka suganna way radinaysaa oo waxaa kamida mida kuwii haddaan soo marnoo kale nebigu sal lay waslam wuxuu yidhi sida qoraxda iyo dayaxa aad u aragtaan baad ilahay u arki doontaan ayb yani waxa wuxuu yidhi waa tashbiihu ru'ya biru'ya dayaxa markaad arkayso nebigu wuxuu isku shabahay araga dayaxa la arkayo iyo qoraxda iyo araga alla la arkayo isku shabahay ee alla iyo dayaxa iskuma shabihin alla iyo qoraxdan iskuma shabihin laakiin labada arag buu nabigu isku shabahay sal lla alay wasalam qaabkaad alla u arkaysaan iyo qaabka dayaxa iyo qoraxda aad u arkaysaan labada qaab baa isshabaha labaduba waa aragtidiinna waay waxa isshabahaya waa aragtidiinna aragtidan adduunka dayaxa iyo qoraxda aad arkaysaan iyo aragtida alle aad arki doontaan labadiinna aragtibaa isu eg soo ma labada aragtibaa isu eg ayib dayaxa markaan arkayna iyo qoraxda jiha inaga jiraan sooma dhagga inaga jiraan soo kor inagama jiraan marka allah tabaaraka wa tacaala isagoo addoommadiisa kor ka jiray arkaya aafadu waxay kaga dhacday marka nimanka iyaga mabdi'ii ahaa qur-aanka iyo sunnadu taqriiriyeenoo ilaahay inuu addoommadiisa ka koreeya baa dhib ku noqday tiibay ku rafaadeen war maxay idin yeeli haddaad tidhahdo ilaahay carshigiisuu ka sarreeya addoommadiisa waa ka sarreeya waa ka baxsanya a'a khatar bay keeni waay ya waxbaan ka dhalanay waxbaan ka dhex aragnaa waxbaan ka fahnay ayib xaggeed ku sheegaysaan marka wareere mabda'aasuu ka socdaa marka markay leeyihiin alla waa la arki laakiin laa fii jihatin culuwigii ilaahay iyo sarrayntiisii bay marka ka cararayaan sidaas daraaddeed baa xudaaqdooda sida ibnu taymiya uu sheegayo xudaaqdooda raggooda muxaqiqiinta qaar badan oo ka mid a ah, waxay leeyihiin madhabkeenna marka la xaqiijiyo ka muctasiladuu la mid yahay leanna arag aan jiho lahayn oo dhinacaad fiiriso aan lahayn waa waxaan suurtagal ahayn saas daraaddeed baa qaarkood markay fasirayeen waxay ku fasireen buu wuxuu yidhi ziyaadat linkishaaf qalbigaa waxaa u furmaya waxaan u furnay aragtidii o dhan waxay ku fasireen qalbigu inuu ziyaadatu cilmi iyo kashfi ziyaada inuu qalbigu helo oo aragtidii indhahaba ma ah muctaile maxaad kaga duwantihiin wey marka marka ashaacirada madhabkooda ru'yatullaahi fi laakhira marka la xaqiijiyo waa tadabdub ku jira xaqiiqadiisu waa madhabkii muctasilada laakiin si ay waxoogaa uga yaragabadaan wax ka bedelanna ay isaga dhigaan baa waxay ku leeyihin yuraa laa fii jiha yuraa laa fii jiha marar badan baynu kitaabkii hore aan kusoo tilmaanno usuulu sunna yani waxay waxoogaa wax ka bedelanna way iska dhigayaan marar badanna waxay ku dhex lugo ayaana ku rafaadayaan bayna ahli الsunna wa bayna اlmuctasila wallah aclam wsal اllah wslm wbaarak cala nabiyina mxamed wala ali w sabi slm